رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ونحن كل حدنا بابكي قيام الليلك وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال wuxuu yiri qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi yaa cabdallaah addoonkii ilaahayow ama cabdulaahiyow laa takun ha ahaanin mihla fulaanin hebel oo kale hebel oo kale ha noqoni waayo kalena wuxuu ahaan jiray yaquumu leyla mid habeenkii kaca habeenkii ayuu salaad u istaagi jiray fataraka qiyaama leyli qiyaamaleykiibuu ka tegay qiyaamkii habeenkii uu kici jiray ayuu ka tegay hebel oo kala hadnoqon habeenkii oo la istaagay salaadna la kacayaa min da-di saalixiin waa dhaqankii caadada dadka wan wanaagsan lagu yaqaano habeenkii in badan oo ka mid ah ayay ilaahay u istaagaan dadka qiimaha leh tatajaafaa junuubuhum cani lmadaajic baanu soo marnay bacdamay sidaa tahay buu rasuulku ninkan la dardaarmayaa ee uu leeyahay ha noqonin hebel oo kale habeenkii ayuu kici jiray haddana qiyaamaleelkii ayuu ka tegay wacan ibni mascuudi radia allaahu canhu qaada wuxuu yiri dukira waxaa la xusay cinda nabiy nabiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam cinda alnabiy rajulu nin baa lagu sheegay maana hurday laylatan habeen oo aan soo kicin xataa asbaxa ilaa uu ka waabanaystay qaala rasuulku wuxuu yiri daaka rajul kaa waa nin baala uu ku kaadiyey ashaytaanu shaytaanka fii udunayhi labadiisa dhagood ow amase qaala wuxuu yiri fii udunihi dhabtiisa muttafaqun calayhi qofka inta jiifta aan habeenba soo kicin ilaa waagu barmii qoraxdu soo baxdo waa nin musqul shaydaan ahaa oo dhagaal shaydaan uga kaadiyey wax yarba ha ahaatee habeenkii waa la toosaa salaad baa la tukadaa haddaad awoodi kariyeysa salaada subax baa loo kacaa qofkii inta iska jiifta aan kelin salaada aanu istaagin ilaa waagu iyo ku daryay qoraxdu kusoo soo dulbaxdo min noocaasaa nebiga loo sheegay rasuulku wuxuu ku jawaabay daaka rajulu waa nin baala shaytaanu shaytaanku uu ku kaadiyey fii udulayhi badihiisa soo jiifka kuuga celiinanayo uu kuga celinayo mar allaala markuu muraadkiisii dantiisa kaa gaaro oo salaada ku soo jiyo ee uu rabo inuu kaa sii tago dhibtuu kaaga kaadinaya xasinimadiisa dhibka iyo mashaakilka uu nagu hayo sababtooda igu celiya qaab buu isiijiyey oo kaadina wuxuu loogu darayaa haddana dhib waa arrin dhib badan ina shaytaana lakum caduwan fatakhiduuhu caduwa cadowguu idin yihi cadowka dhibta buu dhahay allah subxaana wa tacaala wacan abi hurayra radia allahu canhu ana rasuul allahi qaal rasuulkii allah wuxuu yiri yacqidu wuu gulugaa yacqidu wuu gulugaa ashaytaanu shaytaanka shaytaanku wuu gulugaa buu yiri rasuulka sala allahu calayhi wasalam caraa kaafiyati ra'si axadikum axadkiin madaxiisa qadoodkiisa qaafiyada waa jeedada meesha hoose waa meesha aad barkinta saarayso idaa huwa naama haddii qofku u hurdo halaatha cuqdin saddex gunud saddex xirsi ayuu gunudaa yadribu wuu yeeraa calaa kulli cuqbatin cuqdo walba iyo xirno walba barkinta hoosteeduu kuu gelinayaa wuxuu laylayaa uu ku afuufayaa calayka laylun tawiilun dushaada habeen dheer baa ahaadaye farqud iska hurud habeenku ma dhowa habeenku wakhti dheer buu ayaa dhimay iska seexo fa in istayqada hadduu baraarugo addoonka fadakara allaha tacaalaa ilaahayna uu xuso in xallab cuqdatun guribuu furfuray hal gurib baa furantay fa in tawada'a hadduu wayse qaatana inxallat waxaa furfurantay cugdatun guyub kale fa in sallaa hadduu tukadana inxallata waxaa furfurmay ee uu ku furfuray salaada uu tukaday cuqaduhu gulibihiisii oo dhan saddexdii xirsi way furfurmeen hawshii uu qabtay shaydaanku halbacad lagu lisay noqotay markaa intaa sameeyo fa asbaxa wuxuu waabarisanaya ninka mashuuqan asagoo firfircoon asagoo firfircoon oo tayiba nafsi nafsidiisu ay qayb tahay wanaagsan tahay fa inta oo ayuu waabarisanaya waa ilaa haddii kale asbaxa wuxuu waabaysanayaa khabiifa nafsi asoo naftiisu ay xun tahay kaslaana oo jajaban oo caajis ah ay waabaysanayaa mutafaqun calayhi caafiyatu ra'si waa aakhiruhu waa meesha dambe wacan cabdulaahi bni salaam ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yiri nabiganu yiri ayuha nnaasu wardabow afshu salaama salaanta daahiya salaanta faafiya wa atcimu aطacaama dacaamkana buudiya oo masaakiinta cunto siiya wa salluu bileyli habeenkii la tukada wannaasu niyaam markay dadku hurdayaan markay dadka jiifaan oo ay hurdayaanna idinku tukada markaad intaas samaysaan tadkhulu aljannata jannada waxaad ku gelaysaa salaami nabadgeliyo jannadaad salaam iyo nabadgelyo ku gelaysiin ee sidaa markaa sameeya dabow salaamta faafiya macnaha isi salaama tacaamka quudiya oo masaakiinta baahin wax siiya waaye wasalluu billeyli habeenkii tukada wannaasu naamu markay dadku hurdayaan tadkhulu aljannata bisalaamin nabadgelyaad jannada ku gelaysiine rawaahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix wacan abi hurayra qaala wuxuu yiri qaala rasuulu اllaahi rasuulkii alla wuxuu yiri sala اllahu calayh wasalam afdal siyaami soonkan u fadli badan afdal siyaam soonkan u fadli badan bacda ramadaana ramadaanka kadib waa shahru اllahi اlmuxaramu bishii alla ee muxaram waa bishaynu sakadu dhahno ee sanadku uu ka bilowdo waa muxaram fadliga ay leedahaybaa alla loo nisbeeyey shahrullaah ilaahay bishiisii almuxaram wa afdal asalaati salaad waxa u fadli badan bacda alfariidati waajibka kadib salaatu lleyli salaada habeenkii salaada habeenkii la tukadaa u fadli badan rawaahu muslim wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi salaatu lleyli salaada habeenkii la tukado mathnaa mathnaa waa labalabo macnaha laba rakacadood oo kasta waa la salaamo noqsanaa laba kale waad salaamo noqsanaysaa laba kale waad salaamo noqsanaysaa mahnaa mahnaa waa labalabo fa idaa khifta haddaad ka cabsato asubxa subxa inuu kugu dhashana haddii aada ka cabsato faa biwaaxidatin midku witri marka hal witriga ku soo qatin salaadihii labalabada aad tukanaysay muttafaqun calayhi wa canhu waa ibnu cumara qaala wuxuu yiri kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalam yusallii mid tukada min alleyli habeenkii mathnaa mathnaa labaada rakacadood wayutiru birakcatin rakacadna waa ku witrin jiray oo wixii uu soo shafaqa ka dhigay labalabada ahaa ayuu ku soo witrinaayoo tiro isdheer ayuu ku soo gabagabayn jiray rasuulka sal alla calay wasalam tafaqun calayhi wacan anasin qaala wuxuu yiri kaana rasuulu llaahi rasuulkii alle wuxuu ahaa yufturu mid afura min shahri bishi xataa nadinna ilaa aan u malayno xataa nadinna ilaa aan u malayno allaa yasuumu minhu inuus waxba ka soomaynin bishaan oo kale wuu cunayaa wuu cunayaa wuu cunayaa wuu afurayaa ilaa aan isdhahno adoo bisha waxba ka soomaynin wayasuumu haddana wuu soomi jiray xataa nadunna ilaa aan u malayno allaa yaftura inuusan ka afuraynin minhu shaharkii bishii xaggiisa shay-an waxba haddana wuu soomayaa oo uu wadayaa wadayaa ilaan isdhahno talow rasuulku ma afuraya miya wa kaana wuxuu ahaa laa tashaa-u midaan doonin adigu ma doonaysad rasuulka an taraahu inaad aragto min alleyli habeenkii musalliyan asagoo tukanaya ilaa ra'aytahu waad arkaysaa walaa naa'iman ma doonaysid inaad aragto habeenkii asagoo hurdaaya ilaa ra'aytahu waad arkaysaa waad arkaysaa ayadana rawaahu lbukhaariyo macnaha jadwalkiisa fiicnaantiisuu kuu sheegayaa haddaad isdhahdatadoo guriga nebiga aad anoo salaad ku jira xilligan asagoo salaad ku jira u tegaysaa haddaad isdhahda ama hurdaya asagoo hurdaysaasagoo hurdayaad arkaysaa macnaha nidaam jadweelaysan ayaa nabiga ku jira xilli aan anagu nala dhaho dadka ama hurdaya oan filim fiirsanayna jirtaa xilli ay dadku isleeyihiin ama dadkan tukanayeen oo qanidaynaa jirtaa saa darteed nidaamka toosnaanta xaqiiqda cibaadada taacada sidii aad doonto iyo mujujidiyo ahaantiisa toosnaanteedu xadiisku tilmaamaya can caishata radia allahu canha ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada yaxdaw cashrata ragaca kow iyo toban rakacadood ayuu nabigu tukan jiray sala allahu caleh wasalam tacani waxay ula jeedaa min alleyl waa qiyaamu leylka salaada leylkay ula jeedaa kow iyo toban rakacadood yasjudu assajada sujuudbuu sujuudaya min daalika arintaa ka mid ah qadara maa yaqra'u inta uu aqriyo in la eg axadukum midkiin khamsiina aayatan konton aayaduu sujuudsanaanayaa qabla an yarfaca ra'sahu intuusan madaxiisa kor u soo qaadin ka hor wayarkacu rakcatayn laba ragcadoodna wuu tukan jiray qabla salaati alfajari salaada subxeed ka hor huma yanqajicu wuxuu u jiifin jiray calaa shiqihi alayin dhinaciisa midigta ah xataa ya'tiyahu almunaadi lisalaa ilaa uu u yimaado dawaaqaha naadiyaha ogeysiiyaha salaada rawaahu albukhaariyu wacanha canhaa weligaa caaisha qaalad waxay tiri maa kaana maahi rasuulu ullah rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam yasiidu mid ka badiya fii ramadaan walaa fii gayrihi ramadaan iyo gayrkiiba calaa ixdaa casharata rakca kow iyo toban rakacadood kama badan jirin yusallii arbacan afar rakacadood oo xiriir ah ayuu tukanayay falaa tas'al adnaha weydiinin can xusnihinna afartaa rakacadood wanaagooda iyo quruxdooda iyo waqiilihinna dheeraantooda afar rakacadood oo cajaa'ib leh oo qurux badan oo macaan oo buu tukanayay uma kabacdi yusallii arbacan afar kale haddana tukanayay falaa tas'al cidnaha weydiin anaa kaa hubee can xusnihinna quruxdooda iyo waquulihinna dheeraantooda waa imisa waa sideed ragcadood uma yusallii halaatan saddex buu tukanayay waa imisa waa kow iyo toban ragcadood faqultu waxaan iri yaa rasuul allaahi atanaamu ma hordaysaa qabla an tu'tar intaadan witrinin witrka intuusan tukan buu xoogaa seexan jiray markaasaan markaasaad hurdaysaa adan witrinin faqaala wuxuu ii yiri yaa caaishatu ishatu caa-isheey ina caynaya indahaydu tamaamaanu way hurdayaan walaa yanaamu qalbii qalbigeedasa seexan maayo qulubtii ka soo jeedaa nebiyada sidaa darteed baa waxaa la tilmaamaa wixii ay ku riyeeneen nebiyadu waa waxyi sidaa darteed bacdamaa wixii uu yahay in qalbigii laga qaado oo qalbigii u hurdo taasaa markaa mamnuuca nabi ibraahim calayhi salaam inii araa fi lmanaami anii adbaxuka waxaan ku riyooday wiinkiigiyo anoo ku qaraaya idan waa waxyi yaa ifcal maa tu'mar saa darteed ayuu rasuulku yiri caaishay indhahan ka jiifaa indhahan ka hordaa laakiin qalbigaan ka soo jeedaa muttafaqun calayhi wa canhaa yaali yaa caaisho ana nabiya sala allahu calay wasalam kaana yanaamu waa hordi jiray awala alleyl habeenka awalkiisa wayaquumu aakhirahu aakhirkiisana waa kici jirayoo fayusallii wuu tukanayay muttafaqun calayh can ibni mascuud qaala wuxuu yiri sallaytu waan tukaday maca nabi nebiga micigiisa laylatan habeen nebigaan habeen la tukaday buu yidhi falam yazi ma uusan ka zuulin qaa'iman inuu taagnaanayo wuu iska taagan yahay nebiga qur-aankii buu akhrinayaa waa tasbiixsanayaa rabbi buu baryayaa xataa hamintuu ilaa aan damcay biamri suu-in arin xun aan damcay buu yidhi ibnu mascuud ilaa arin xun aan damcay qiilo waxaa loo yiri maa hamunt maxaad hamiyey qaala hamunt waxaan hamiyey an ajalisa inaan fariistoon ataxiyaad akhriyo oo wa aan kasoo tago mutafaqun caleyh lagu daala ibni mascuud intaa ka badan waa adkaysan waayey arin xun baan damcay buu yiri maxaad damacday inaan intaan fariisto atixiyaadkii akhriyo aan salaamo noqsado kadibna aan kasoo tago taagnaabuu waa maalin xun rasuulka alle ma tukanaysid inaad kasoo tagto ma wanaagsana waa amar suu ah waa arrin xun waan ficnin taasaan damcay buu yidhi wacan xudayfata qaala sallaytu maca annabiy nebiga macigiisaan la tukaday daata laylatin habeen habeenada u saaxiib ah faftataxa wuxuu furfurtay albaqarata suurat lbaqara allahu akbar waa faatixadii kadib markii faatixadii uu dhammeeyey kadib albaqray furfurtay fa qultu waxaan yihi albaqri ma dhammayn karee yarkacu wuxuu rukuuci doonaa cinda almi almica boqolka agteeda aayadda boqolaad marka la gaaro boqol aadoo ma naga badan doono ayaan is-iri buu yiri humma madaa waa dhameeyey wuu gaaray fa qultu waxaan iri yusallii bihaa wuu ku dujin doonaa baqara fii ragcati ragcada hadduu boqolkii gudbay oo boqol adag uusan ku rakuucin aayadda ama suuradda halka rakacoo nagu dujin doonaa famadaa wuu dhammeeyey rasuulka fansurnaa cala lqowmi kaafay markuu gaaray faqultu yarkacu bihaa hadday rakuuci doonaan idibuu yiri muxuu sugayaa in lagu uma iftataxa annisaaa suurat nisaa way ku furtay haddana yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ayaddii haddana furfurtay suuratunisaa wuu quustay xudayfa faqara'ahaa waa u akhriyay nebiga oo suuratunisaa buu haddana kala dhigdhigay uma iftataxa haddana wuxuu furfurtay aala cimraana aala cimraan haddana suuraddii aala cimraan ahayd ayuu nebigu furfurtay intaa waxaa laga fahmayaa waa la yiri haddii inta suurad aada akhriso suuradda ku xigta intaad ka boodo oo mid kale aad u boodo oo haddana aad tii ku soo noqoto dhib kuma sugnan waa baqaru akhriyin nisaa buu ku xijiyin haddana aala cimraan buu kusoo soo laabtay tartiibta qur-aankana waa sida masxafka waa baqara aala cimraan iyo nisaa qolaa waxay yidhaahdeen saasuu ahaayo markii hore suuratulbaqara horeysay nisaadaa ku xigtay aala cimran ahayd waan wax sugan maaha laakiin haddii inta laga boodo ta kale lagu soo noqdo inaysan dembi ku sugnayn uma اftataxa aala cimraan faqara'ahaa wuu akhriyey yaqra'u asagoo akrinaya weliba mutarassilan si kala dhigdhig ah ma ahayn waas ah, qur-aan kala dhigdhigan ayuu akhrinayay maxantaa beeraa idaa mara hadduu soo maro biaayatin aayad fiiha atasbiix tasbiix ku sugan saddexa wuu tasbiixsanaya suu u socda aayad oo tasabbix bixamdi rabbika oo kale ama aayad tasbiixta maamas intuu qirada joojiyo yuu tasbiixsanayaa wa idaa mara hadduu soo maro bisu-aali bisu'aalin ay biaayati su'aalin aayad su aal oo janno in la weydiisto ah intuu qiraa'ada joojiyo sa'aala wuu weydiisanaya waagana siduu leeyahay waidaa idaa hadduu soo maro bitacawudin aalib tacawud ah oo magangal sheegaysa tacawada wuu magangelayaa oo ka magangelayaa uma rakaca yuu rukuucay fajcala wuxuu gudagalay yaquulu inuu dhahayo subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbiy alcaiim subxaana waxaa nasahnaaday rabbi alcadiim rabbigii weynaa fa kaana rukuucuhu rukuucdiisii waxay ahayd naxwan wax u dhow min qiyaami istaagiisa suuratu lbaqara aala cimraan suuratu nisaa in la akhriyo oo kala adin rukuucsano oo subxaana rabbi alcadiim bahaye saasuu markaa ahaa uma qaala haddana wuxuu yihi samica allaahu ilaah yuu maqlaa liman xamidahu qofka ku mahdiya rabbanaa rabbigeenoo laka alxamdu mahad aday kuu sugnaatay uma kadib qaama wuu istaagay nabiga tawiilan aad qiyaan dheer qariiban u dhow mimaa rakaca intuu rukuucsanaa samica allaahu liman xamidah markuu yidhi intuu rukuucsanaa in la eg ama u dhow ayuu haddana istaagsanaa uma sajada haddana wuu sujuuday faqaala wuxuu subxaana rabbiya alaclaa allaha sareeyaa nasaxay fakaana sujuuduhu sujuuddiisiina waxay ahayd qariiban wax u dhow min qiyaami istaagiisa rawaahu muslim min leyli fatahajad bihi naafilata laha sida ilahay tilmaama subxaana watacaala aada buu dadaalay suurat lbaqara waa laba boqol iyo sideetan iyo lix aayadood taqriiban qiyaas ahaan laba boqol oo aayadood ala cimraan laba boqol oo aayadood wa aala cimraan boqol iyo dhowr iyo siddeetanna waa suuratu nisaa isku dar waa hal ragcadood keliya hal rakacatay taqriiban sita mia aaya lix boqol oo aayadood waa rakacdas wuxuu ku tukanayay sala allah wasalam wa jaabir qaala su-ila rasuulu ullaahi rasuulkii allah la weydiiyey sal alla wasalam ayu salaati afdal salaatay u badan qaala tuulu lqunuutu midka qunuudkeedu dheer yahay qunuud maxaa yidhaahdaa maaha allahuma hadina fii madha baytidka qunuudka ah laakiin tuulu lqunuud waa tuulu lqiyaam waa midda ugu istaaga dheer midda ugu sarajoogka dheer ayaga fadli badan reer muslim baa xadiidka wariyay markaasuma tukanaysid laakiin markaa dadka waajib dujinaysid oo aada imaan tahay salaada waa loo soo khafiifiyaa ama sunnada waa la dheereeyaa sunnada waa la dheereeyaa oo wax dheer ayaa markaa laga dhigaa wacan cabdullaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma ana rasuul allahi sal allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi axabu salaad salaad waxaa loogu jecel yahay ilallaahi ilaahay xaggiisa salaatu daawuuda daawuud salaadiisa wa axabu asiyaam soon waxaa loogu jecel yahay ilallaahi ilaahay xaggiisana siyaama daawuuda soonkii nebi daawuud kaana daawud wuxuu ahaa yanaamu nisfeexda nisfa alleyli habeenka nuskiisa wayaquumu huluahu huludkiisana istaagi jiray wayanaamu sudusahu lixdeednada istaagi jiray wayasuumu yawman macnaa wadi jiraybe wayasuumu yawman maalin mid soomuu ahaa uu soomi jirin wayuftiru yowman maalina wafuri jiray nabi daawuud muttafaqun calayhi raagta waxay ku dartay haddii cadow lala kulmana yuusan caroobi jirin wa can jaabir qaala samictu rasuula allahi yaquul ina fi lleyli habeenka ilaa saacatan saacad baa ku jirta laa yuwaafiquha uusan waafaqin rajulan min naagna waa lamide muslimun muslim ah yas'al allah tacaala allah saraya weydiistaa khayran khayr oo min amri dunya waalaakhira arrin addunya mid aakhirada ah ilaa actaahu iyaah ilah uu siiya subxaana wa tacaala wadalika kula laylati wanahabin walba saacad baa ku jirta saacatu lijaaba la yiraahdaa qaybta danbe habeenkaa laga helaa allah nusuul sameeyo sama udunugu kusoo degaa degitaan uh, uh, degitaan u cuntantaa jaalnimadiisa iyo awladiisa markaasuu leeyahay yaa wax iweydiisana wuu siiyaa yaa inagin galay nagingeliyaa yaa dembi dhaaf ilaydiisanaya oo aan u dembi dhaafaa waana habeenayba wacan abi hurayra ana rasuula allahi qaal idaa qaama axadukum min alleyl axadkiin markuu habeenkii kaco falyaftatixha u furfurto asalaata salaada birakcatayn khafiifatayn laba rakcadood oo khafiif ah rawahu muslim labada rakcadood kula jirto leylka waa taqaanaa marka qofku uu soo kaco aad buu caajisan yahay isagoo dhan waxawaaye firfircooni malaha marka labada ragcadood firfircooniday ku yeelaysaa waa booska jimicsiga maaragta bareen baa guriga noo yaala hadda bareen kor waa u qaadaya waa la dhigayaa too kursi oo kale waa lagu jiifana lagta kora wartaaga subxaanaka yaa markaasa waxaa nala leeyahay rakacooyin laba rakaca ah oo khafiif ahoo firfircooni uu nabigu ka dareemo jimicsi uu ka helo ayuu ku furfuran jiray kadib buu salaada leylkaa bilaabi jiray sala allahu calay wasalam diint walbood ciyaarto iyo jiil kastii wax walbo aada samayso xubnaha bini-aadamka waxaa la tilmaamaa inay ku jiraan xubin aan caadiska iyo juuca ka bixin ilaa in aad tukata maahane sid kasta isku boodbood adi dal kasta qaad wax walba kor u jiid hoos u soo qaad is cararsi haddaad doonto laba ragkacadood ilaa inaad tukato meemee xibnaha bani aadamka ah xibin aan caadiskii juuca ka bixin baa jiraa ilaa inla tukada maadane wacan radi allahu canha qaalad kaana rasuulu ullah idaa qaama min alleyl habeenku markuu ka istaago iftataxa salaatahu salaadiis wuxuu ku furfurin jiray birakcatayni khafiifatayn laba rakcad oo khafiif u fudud rawahu muslim wacanha radi allahu canha qaalat kaana rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu ahaa sal alla alay wasalam idaa faatathu salaatu hadday salaad ka tagto min alleyli habeenkii min wajacin xanuun ay uga tagto oo gayrihi ama geyrkeed waa horjeeda lamid ahayn sallaa min annahaari maalinta wuxuu tukan jiray inta cashrata ragca laba toban ragcadood reer muslim baa xadiidkaa wariyey laba iyo toban ragcadood oo habeenkii koo toban tukan jiray bacdamaa doorkii casarka intoo dhexaysa ay tahay watri ma jiro tii koo iyo toban xabad buu ku dari jiray labaiyo toban buu markaa ka dhigaayey sal alla calayh wasalam wa can cumar bn khadaab qaala qaala rasuulku wuxuu dhammaanaana qofkii ka horday an xisbihi xisibkiisa xisbi waxaa layidhahdaa xisbihi waa wax qofku isku waajib yeelay habeenkii qiyaamuleel inaad tukato yaa isku waajib oo macnaha isku faraq yeeshay tukataa ama waxaad u kacdaa inay jus qur-aan akhriso xisb waxaa layidhaahdaa waa wardigiisa waa wardi wardiyadiisa kamid ah ow amase canshuur ilmihii qayb kamid ah intuu qayb sameeyey qaybta baa waxay iskala bixi hurgaa la tagtay oo faqara'ahu akhriye ama tukada fiima bayna salaati lfidli wa salaata duur inta u dhaxaysa kutiba lahu waxaa loo qoraa kaanamaa qara'ahu sida qof akhriyo minaleyli habeenkii rawa muslim baa xadiidkaa wariyey abi hurayra qaala qaala rasuulu llahi sal ly raxima allaahu ilaahay ha u naxariisto rajulan min qaama kacay min alleyli habeenkii fasallaa tukaday oo ay qada toosiyey imra-atahu naagtiisa fa in abad hadday diiday hurdo isku nabtana madaxa rusheeyey oo ku firdhiyey fii wejhihaa wejigeeda amaaha biyo biyo shab intuu ku siiyey say usoo toosto raxima allaahu sidoo kale ilaah haba naxariisto imra'atan haweeney ama naag qaamad kacday mina leyli habeenkii fa sallad tukatay waa ay qabad toosisay oo kicisay zawjaha ninkeeda fa in adaa hadduu diyo horda isku nago ila maanta dhan bay bas waday amase tagsila ahaaye nadaxad rushaysay oo ku shubtay fii wajhihi wejigiisa almaa'a biyo oo intuu istaagay laba rakacadood asagana markii tukaday rawaahu abu daawuud ayaa xadiidkaa wariyey biisnaadin saxiix sida saxiix ayuuna ku wariyey marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa isu kaalmaynta cibaadada saa darteed buu rasuulku leeyahay haddii intanin habeen istaago laba rakacado kaliya uu tukado min alleyl qaama min alleyl oo fasallaa sallaa tukada wixii loo qoray haddana markuu dhammaystay xaaskiisii si aayada u kiciyey hadday diiday intuu biyo soo qaaday wejiga shaqiga siiyey oo wax yar wejiga markaa uga shubay xaaladda noocaase markuu sidaa yeelay soo kacday markay soo kacday kadib ayay dagaal iyo qaylama keenine waxay imtiqaanaad samaysay duco markayaasaa lagu heli karaa waa qofaad isku ogtihiin tihiin waa qof kula fahmi karaa laakiin haddii inta aad soo qaado isla caawaba xadiiska intaad maqasho gabar salaadsi waxbay ku adag tahay amaba aan tukanda haddaa intaad soo istaagta laba ragkacday tukato laba ragkacaad xooga gabar u rooda hada taadin biyo soo bixis wejiga uga shubto garfurin baa imaanaya soo maaha laakiin qof fahamsan ilaahi subxaana watacaala mar allaala markaas saa u samayso kuwo abaalgudaysa way ku dhahaysa jazaaka allah khayr markaa horday iskunabaad iga toosisay taasaa markaan loo baahan yahay sidoo kale gabar noocaas oo kale awlan intay tukatay intaa kadibna laba rakacdood ama intii ilaah u qoray zawjkeedii toosisay hadduu diidayna indhaha wejiga biyoxir uga fardhisay fadhisay wacanhu can abi sacuud radi allahu canhuma qaala labada waxay dhaheen qaala rasuulu llahi sal lay wasalam idaa ayqada rajul ninka hadduu koriyo ahlahu naagtiisana leyla habeenkii oo fasallayaa ay tukadaan labadoodaba fasallayaa ay tukadaan aw sallaa rakcatayni jamiican waa laba hab marna gooni bay u tukadeen idaa ayqada rajul axadku hadduu toosiyo ahlow ehelkiisa min aleyli habeenkii oo fasallada ay tukadaan ow amase salla ay tugto ow amase salla rakcatayni jamiican dhammaantood laba rakacadood ku tiraa waxaa lagu qoraa labadoodada fi daakiriina wadaakiraat gabadhan waxaa lagu qoraa daakiraat ninkan waxaa lagu qoraa daakiriin wاdaakiriina allaha kafiira wاdaakiraat acad allaha lahu maqfirata وأجر عظيم رواه الباب بإسناد صحيح وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حمي إذا نعس axadakum midkiin fi salaati salaada dhexdeeda falyarqud ha hurdo xataa yadhaba canhu lnoom ilaa haddada ay ka tagto waayo fa ina axadakum midkiin idaa salla hadduu tukanayaha naacas una damaanyanaayo lacalahu waxaa laga yaabaa yadhabu inuu baxo oo yastakfiru uu rabo inuu dembi dhaaf weydiisto oo fa uu habaaro nafsahu nafsigiis tafaqun caleyh weligaa qofka hurdahaasana ku sheekeeyey dhagaysatay qof buu kaa dhagooda wax aan jirin iyo wax jira wax qalab iyo wax sax ah waxaas uu kaa ganayaan markaas waxaa layidhaahdaay iska seexa orata beri ay dhamaystiraysaaye waayo wuxuu ku hadlayo wax kalaba ma oga marka qofku hadduu salaad cusub ku jira hurdo qabato iska fadhiisa atixiyaadso kadibna iska seexo salaada leylka waayo axadkiin ma oga wax uu sheegay markuu hordoonayo ama welwelmoonayo waxaa laga yaabaa in istikfaar rabo inuu weydiisto naftiisu habaaro ilaahayo ii dembi dhaa allahuma arxamni wuu rabaa ilaahay waa cadaabka jahanamo watoo muuradaa suuragala waciyaadu billaah ayna waafaqday xilliga istijaabu ducaa ay tahay saana cadaabkuu ku gala mutafaqun caleyh wacan abi hurayra qaala qaala rasuulu llahi sal alay wasalam idaa qaama axadukum axadkiin hadduu ka istaago min alleyli habeenkii uu kaco oo fas istacjama alqur'aanu qur-aanku uu ku cuslaaday istacjaamka waxaa loola jeedaa tarbiis baa galay qur-aankii buu cunayaa carkiis uu ku jiilayaa saasoo kale aanba jirinba calaa lisaanihi falam yadri uusana kala garanaya uusan kala ogin maa yaquul wuxuu dhahaayo fal yadajic ha iska jiifto ha iska jiirta bay dhahay nabiga sala allahu calayh wasalam rawaahu muslim muslim ayaa xadiidka wariyey baabu istixbaab sunnin la sunnay baabkeedu waa qiyaamu ramadaan wahuwa taraawiix qiyaamka ramadaanka waa salaada taraawiixda ah laba ragcawdka sagaa nastaa saasaa taraawiix loogu bixiyey wa an abi hurayra ana rasuula allahi qaal man qaama ramadaan qofkii ramadaanka istaaga iimaanan ruun iyo ixtisaaban ajir xisaabsasho gufir lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii tegay ee min dembihi dembigiisa muttafaqun calayhi wa canhu qaala kaana rasuulku wuxuu ahaa yuraadibu mid jeclaysiiyo ku guyaadiya dadka yuraadibu fii qiyaami ramadaana ramadaanka qiyaamkiisa min gayri an yacmirahum asaguusan amrin fii istaaga ramadaanka bicasiimatin si waajib ah casiimada waa go aankii iyo waajibnimo ma uusan u amri jirin laakiin wuu ku tarqiibin jiray dadka haddaba taraawix tukaan haysto dembina dhicin soonkaaguna wuu kuu jiraa laakiin fadli badan baa laga helaa fayaquul wuxuu oran jiray wuxuu dhahay nabiga sala alla calayh wasalam man qaama ramadaana qofkii ramadaanka istaaga iimaana dayno iyo ixtisaaban ajir xisaab sashubo wayufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hor maray oo tagay oo min dembihii dembigiisa ah rawaah muslim baa xadiidka wariyey baabu fadli qiyaami leylati lqadri waa muujinaynaa istaagga la istaagay laytulqadri fadliga uu leeyahay iyo qawaami antiha leylatiha habeenka loogu rajo badan waa habeenkee waa habeenkii habeenka loogu rajo badan yahay laylatulqadr inay noqoto wanaagasa nala soo socda haddii rabbi idmo wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa